weydiiyey iyo wax ka dheeraada wada tuusii ana rajula nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulki ilaahayow maa yalbasulmuxrimu qofka muxrimka muxuu xidhanaa min ahiyaabi dharka xaggiisa muxuu ka xidhanaa oo u bannaan qaala rasuululahi rasuulki ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yalbasu lqumusa qamiisyaal ma qumus waa jamcu qamiis qamiisyaal xidhanma walalcamaa'ima cimaamadana xidhan maa walasaraawiilaati sarwaalyaalna xidhan maa walalbaraanisa koofiyaalna xidhan maa saraawiilaad waa jamcu saraawiil saraawiila oo mafaaciila ku socota oo siiqatulmuntahaljumuuca aajaw mu'anusaalim lagu keenay oo la yidhi saraawiilaad markii hore ayagoo jamceedoo saraawiila siiqatu muntahaljumuuc ku timid ee kadib haddana jamca musalim loo sii dhisay mufradkuna waa sarwaalatun sarwaalatun sarwaalkuna maahan midkaan hadda soomaalidu seeta maahan kan sarwaal lama yidhaha bandaloona la yidhaha midkan waa mid oo aan roonaynoo gaaladaa iskale asal bandaloona la yidhaha sarwaalka qaabkan ma ahan haddana waxa qaataa aadan u yeli siiriyaankaoo kale dad dhifahoo gobollada ama baadiyaha ka yimid waan ku arkay xajka daatan oo sita ciraaqiyaankana sidoo kale waad ku arkay iyagana dad aad u yar oo sita turkidana qof ama laba iyagana waa ku arkay halkan kore waa macawis camal waa maro weyn waa ilaa labada jirib uu gaarayo waa maradaas weyn markuu labada jirib dhaafo labada jirib hoostooda uu laba lugoodoo yaryar ka noqona meesha uu ka kala leexdayna geg ma ahanoo ma tognee hoose usii laalaada iyadoona sida lug saddexaad ah waa maro nuucaas wax marka soomaalidu sitaa ma jiraan oo toshamidna waa maro weyn oo cawrada qarinayda oo aan cawradii suuraynayn baalka madaloonkaahoo waxa weya cawradii tajsiimu ku samayna markiisa hore uusan nuur badnayn dii laga sii daro haddee qaabka gaalada loo xirtana waa kan hoogeyba oo hadda mindhagaal cusubaa soo baxay oo sitee carruurtu waad arkeen say waxa way u fasahaadeen bahal ku dheggan oo meeshaan jirka haddana dabagaab ah ay hadda heleen kolliba gaal cusubaa qaatay marka ku dheggan oo qaarkood markay soo gabaan bandaloonkan xunkaa ay sii yaraynayaan oo jirka ku dhajinayaan markaas kaas waa hoog waayo kaas dhar maaha kaas waa hoog salaaduna kuma ansaxayn ma ku ansaxayn maxaa yaele cawradiisa qofka halkaan taalla midkaan ciyaalku sitaana ka hadlayna dad oo akhyaara waxaa jira iyagu bandaloonka iska quruxsada sarwaal maaha laakiin bandaloonkooda ay xoogaa hagaagsadaan waxay samaynayaan hortaa mid jirka ka fogay ka dhiganayaan oo ku dheganayn isbaalkii ou dhulka jiidi jirayna waa ka ilaashanaya culummaduna bandaloonka saddex shay ayay ku inkiraan saddex shay saddex dhibaatuu leeyahay yidhaahdeen koow tajsiimulcawra cawradii jirkuu ku dhegaa cawradii iyadoo jism yahay muuqane athaani isbaal sida badan baalkan bandaloonka isbaal kama tago isbaalkuna kabaa'irta waaweynu dunuubtu ka mid yahy dembigu inuu kabiiro yahay calaamadaha lagu garto waxaa ka ah in naar loogu goodiyo qofka ku dhaca isbaalka isbaalku waxnaheedu waxay tahay waa marada ninka ragga inay aanqowga hoos uga degto waa dembi weyn oo kabiir ahoo naar nabigu ku sheegay sala allahu calay in lagu gelayo badanaana bandaloonku waa sidaasoo ciribta isagoo kabta ku hoos jira arkee kabta iyo ciribta u dhaxeeya dadka gabar marka labadaasu timaado cilada saddexaad caladuula iskaga imaane waa tashbiihu lkufaar oo qaabkaas gaalada u qaadata cilooyinkaas marka mid walbaaba keligeeday xaaraamta ismaalku keligiisu xaaraam yahay tashabuh bilkufaarkuna keligiisu xaaraam yahay tagsiimul cawruhuna keligiisu xaaraam yahay marka dad akhyaara waxaa jira soomaalida waasacu ka dhiga jirka kuma dhegana ismaalkiina waa ka ilaalinaa meel fiicanoo meelahaasuu geysana markuu labadaas sameeyo kii ahaa tashbiihu kufaarkiina waa ka baxaa meesha sababto gaalows afkar uma xidhan gaalows afkarka uma xidhan marka waxaa dhici kartaa nuucaas lama dhihi karo waa xaaraan nuucaas waa xaaraan lama dhihi karo haddii qofkii maradii waasaxtay oon cawradiisii aysan sawirmayn isbaalka uu ka baxay meeshii nuucaas gaal u labistaana ma jiro oo tashabuhi meesha waa ka baxay marka markaasoo kaleeto waa xaaraan ma la dhihi karo wax lagula dhiirada lama hayo marka ma aha laakiin sarwaale waa un bandaloon kolleyba baraamis waa jamcu burnusin burnus waa koofi madaxa la saarto marka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa yalbasu ma xiranayo alqumuusa qamiisyaal walal camaa'ima cimaamadana ma xihanayo wala saraawiiraad sarwaalyaalna ma xihanayo walal baranisa koofiyaalna ma xihanayo walal khifaafa qufafyaalna ma xihanayo khifaafa jamcu khufin khufku wuxuu ahaa waa sigsaanta camal oo maqaar ka samaysan waa sigsaan oo maqaar oo cagaha saas loo gashado keligoodna waa socdaa oo keligood dadku waa ku soco karaan waa lagu soco karaa in wax qofku ka sii kor gashadana waa dhici jirta iyadana ilaa axadun qof marka laga reebuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yajidu aan helayn naclayni laba kabood qofaan kaba heli karin oo asaga dhamu khufuu haystaa kaba ma heli karo falyalbas khufayni kaasoladiisa qufaa xirto walyaqdaxuma hana ka jaro asfara meel ka hooseyda hoosayda minalkacbayda labada aanqaw aanqawyada ama kuraamaha lafta soo taagan laftaas oo cagta ka korayda hoosteeda ha ka jaro maxaa yeelay kabta hadday meeshaas ka hooseydo ma ahan markaas haddee midii la masaxi karay oo qufnimo waa ah ka baxaa qofku hadduu ka hooseeyo aanqawyada oo kuraamaha uu ka hooseeyo waa ka baxay waa ka baxay qufnimo marka qofkaan kaba heli karin labada qof ha gashada laakiin ha jaro oo aanqawyada ka hoosa ka jaro hadalkaas nabigu salى اllahu calيه wasalam asagoo jooga madiine ayuu yidhi oo dad badan oo xaji rabaa la joogaan markii uu baxay oo uu maka tegey uu mar kale ku celsho yidhi qofkaan heli karin naclayn oon kaba heli karin khufayna ha xirto markaas dambe jaridda kuma darin jaridda kuma darin markaasay isku khilaafeen fuqahadii imaamu axmed madhabka xanaabilada culummada madhabkaas ku sugan imaam axmed imaamka u yahay waxay yidhaahdeen waa laysku nasakay xadiidkan dambe oo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo jaabir iyo xadiidkooda aa lagu nasakay xadiidkan cabdullahi ibnu cumar oo xagga waxaa laga hadlaa qufka jariddii uu nabigu amray waa la nasay maxayna kanaa ka dambeeyey waxayna yidhaahdeen sababtaan saasu leena waxay tahay markii dambe uma ka xadiidka nabigu uu sheegayo sala allahu calayh wasalam waxaa la joogay dad fara badan oo ka badan kuwii madiine la joogay oo aan ogayn halla jara markii uu yidhi dadaan ogaynaa la joogay haddii ay waajib tahay jariddu markaas dambuu ku celina hayna dad badan oo kii hore maqlinaa jooga laakiin a'immada kaleo saddexda ah oo imaamu shaafici uu ka mid yahay iyo maalig iyo waxay leeyihiin maya waa la ysku xambaaraa xaadiiska cabdullahi bni cabbaas waa muطlaq midkan cabdullahi bni cumar oo dhe hala jarana waa muqayad yuxmalu lmuطlaqu cala lmuqayad marka midka cabdullahi bni cabbaas oo muطlaqaa waxaa lagu qaydayaa midkan oo cabdullahi bni cumar waana la jaraya oo uma banaana iyadoon la jarin sidaasay yidhaahdeen ixtiyaadkana sidaana u ron qof oo hadduu jaro warcadda layskuma haysto laakiin hadduusan jarin khilaaf badanaa ku jira markaas inuu ku dambaabayo culammada badankooduna saasay qabaan jaridday qabaan walyaqdacumaa ha ka jaro khufeynka asfala meel ka hooseyda min alkacbayni labada anqow walaa talbasuuha xihannina min ahiyaabi xagga dharka shay-an shay shaygoo masow u taabtay zacfaraanun sacfaraan oo warsun ama warsi waa laba geed oo sacfaraanku waana gaduud waana carfaya warsiguna waa carfaya laakiin waa jaalle xagga midabka xadiidka marka fiiriya nabiga salى اllahu calيه wasalam ninka saa'ilkaa wuxuu weydiiyey muxrimku muxuu xidhanaya laakiin nebigu wuxuu ku jawaabay waxa ka xaaraanta maxaa yeelay waxaa ka xaaraanta marka la sheego macnaheedu waxay tahay intaan ka xaaraanta maahan inta kale waa u xalaal marka su-aashii uu rabay waa looga jawaabo oo wixii muxrimku xidhanaaye oo macnuhu wuxuu yahay intaan maahane inta kale waa u xalaal marka su-aashii uu weydiiyey jawaabteedu waa hel faa'iido dheeraadana waa la socotaa oo waxyaalaha qofka muxrimkaa ka xaaraantana waa loo sheeg saas darteeda ayuu ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhaahdaa jawaabta shardi maaha su-aasha inay mudaabaqeyda shardi maaha siyaadaa lagu dari karaa waxna waa laga jari karaa marka shardi maaha marka halkaas waxaa la ogaaday waxa uu qofka xiranayo muxrimkaa waxa laga reebayoo xadiiskan lagu sheegay wixii ka soo haroo dhana u xalaala sababta keentay nebigu inuu ka leexdo su-aashii oo ahayd muxuu xidhan karaa oo u u leexdo waxa ka xaaraamtaana waxay taa yidhahdeen culummadu waxa u bannaanu ma tirsana tiradii ka batin ah, waxa uu xidhan karo u bannaan wax tirsan maaha laakiin waxaa tirsan waxaa ka xaaraan tahay marka wixii ka xaaraan tahay u sheeg maxaa inta ka xaaraan tahay waa intaan la sheegay intii kale waa xalaal intii kale waa xalaal marka fiiri xadiidku waa qawaacid qaabka isku xidhan yahay waxay yidhahdeen culummadu qamiiska la sheegay qumus alr waa qamiisyaal iyo saraawiilaad labadaas waay waxaa laga qaadanaa inay xaaraan tahay mara kasta oo u tolan jirkoo dhan in la geliyo ama jirka qayb ka mid a ah. maradii qaabkaas loo tolay dhammaan waa xaaraan raggayna xaaraan ka tahay dumarka waa u xalaal qamiiska maxaa loo tolay jirkoo dhan sarwaalkana maxaa loo tolay jirka qayb ka mid ah. marka maro kasta oo jirkao dhan loogu talagalay sida khamiiska ama maradii loogu talagalo loo tolo jirka qayb ka mida ah, sida sarwaalka bandaloonka nigiska funaanadii shaatigii dhammaan waa xaaraan maro kasta oo jirkao dhan loo tolay ama jirka qayb ka mida ah loo tolay waxa ay xaaraam ka tahay waa ninka xajka ama cumradu u xihanta ay xaaraam ka labadaas markaa taasaa laga qaatay waxaa soo haray camaa-in iyo baraanis labadaas waxay qaacido u yihiin madaxa oo dhan in la daboolo ama qayb ka mida in la daboolaa xaajigay xaaraam tahay ninka xaajiga ama muctamirka qofka cumradu u xidhan tahay ama xajka waa ka xaalan madaxiisoo dhan inuu daboolo ama ha ku daboolo shay loo tolay sida koofida ama ha ku daboolo shay aan loo tolin sida cimaamadda waa isku mid madaxoo dhanna in la daboolo waa xaaraan qayb ka mida inuu daboolana waa ka xaaraan marba qofku hadduu xaj xirto ama cumro waana ninkay gaar ku tahay ee dumarka waa waajib madaxooda inay dataan marka ajnabi la joogo weliba marka kalena waa u bannaan khifaaf waxaa laga qaatay wax kastoo cagta la geliyo oo cagta wada daboolo aanqawga soo gaara waa ka xaaraam ama ha ahaadeen quf ama ha ahaadeen sigsaan ama ha ahaadeen kaba daboolona aanquwyada soo gaara kulli waa ka xaaraam waa ka xaaraam markaa meeshaas waxaa soo baxayda ninka wuxuu xidhanayaa waa labadiisa go sidaas waxaa ka duwan dumarka dumarka dhammaan dharkay xidhan jireen waa u wada xalaal laba marka laga reebo bish laba kaliya waxay tahay marada indha shareerkaa wejiga loogu talagalay mar hadday gabadhu xaj xidhato ama cumro xidhato waa ka xaaraan iyo khufaasaynka gacmogeliskii waa ka xaaraan macnaheeduna maaha wejigeeda inay dabasho waa xaran ma abu daawuud waxaa ku sugan caaisha waxay tidhi nabiga inagoo la joogna sala allahu calayh wasalam oo xajinayna markay ragga ajnabigana soo qaabilaan jalbaabkeennaan wejiga ku soo laalaadi jirin marka ay naga gudbaanna waa ka laabi jirin oo ka wareejin jirin saciid ibnu mansuur sunankiisa waxaa sanad saxiixa ku sugan caaisha inay tidhi gabadhaa waa daboolan kartaa wejigeeda laakiinna sheer kuma xidhi karo hadda fiiri ninkii cawradiisa inuu qariyaa waajibay ku tahay laakiin macwiis ma xidhan karo qamiis ma gashan karo sidaas way wejiga xaafid xajarna fatxulbaariga ijmaacuu ku soo raray u fiirsada waa imaam muxadid shaaficiye ah culummada muslimiinta madaahibtoo dhan inay isku waafaqeen gabdhaha muslimaadka inay wejigooda dabooli jireen xaafid ibn cabdilbarina tamhiidka ijmaacuu ku soo raray culummada muslimiintoo dhan maaha madhab gaara afarta madhabood iyo qayrkood inay ku ijmaaceen gabdhaha muslimaadka wejiyaalkooda inay daboolo jireen da u fiirsada marka waxaad halkaas ogaanaydaa indhashareerka dadka gabal oo warka ka keenaya maahan mas'alo aan waa koox la dagaalan iyo koox difaacidu maahan masale kitaab laga helayo oo kitaab ku tala maxaa yeele waxaa la wada ogsoon yahay waddankayagaa kutubta lagu akri jiray waxaa ugu horreeya qofka marka cilmiga loo bilaabaa safiinaha looga bilaaban jiray soo maa safiinaha looga bilaaban jiray oo soomaalidu waaba ka mahmahan mida loo akriyey markaasuu wuxuu yidhi salaadan safiino ka hor tukaday janno ima geyday alla waysan cadaab igey macnaha wuxuu dareemay qaabku u tukan jiray inaysan saxsanayn safiinihii markuu akristayuu arkay markaasuu yidhi safiino horteed salaadan tukaday janno ima geyday alla waysan cadaab igey macnaha hadda haddaa salaada kala durubta cadaaba lagu mudana ah, soo maa safiinahay ku tillay gabadha markay ajnabi la joogto waajibay ku tajiirka o dhan ina karin markaysan tukaydo wejiga iyo labada calacalood maana inta kale qarini markay ajnabi la joogtana macalwejiga inay qaridaa waajibku qaasimkay ku tilo kitaabka ku xiga ah oo marka safiina lasoo akriyo rujaca la akrin jiro marka ayu kitaab ayaa laga heli karay masalada waana la wada ogaa la dagaalankeeda iyo diididdeeda ma ahan mas'alo qarsoon laakiin hebel ku xumeen meesha meesha soomaalidu markay yidhaahdeen hadde rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho meesha soomalidu ka kootaa ah, rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho markay timaaddo rag iska riix waxaa imaanaya qofkan waxaad og tahay oo wanaag ah inaad ku inkirto tira wanaag maaha iri ah, wanaag maaha waa shardi ogtahad inay wanaag tahay marka in gabdhuhu wejigooda dabooshaan mas'alo qarsoon maaha isla culummadoo dhan og yihiin waa madhab kasta ku taalla ayuu kitaab laga helo laakiin cadaawaddu marka shaydaanku dadka isku diro meel xunay gaadsiina shay diiniya uu og yahay uu wuxuu u inkiraa ou leeyahay sharci maahan kaliya un hebelku xumeen bal shaydaanku fiiri meeshuu qofka gaadsiina kelmadda ugu dambaydoo ah jumlada walaa talbasu min ahiyaabi shay-an masahu zacfaraan oo warsun rag iyo dumar oo ka dhexayda masaladaas waxaana weeye labadan geed waxaa ka dhaxeeya waa carafta shay kasta oo caraf ah nuucu raba ahaado catar ahaado magac kale ha yeesho barafuundhe magacu raba ahaado shay kasta oo laysku carfiyo qofka markuu xaj xirto ama uu cumro xirto waa ka xaaraan taasna rag iyo dumarka iskaga mid ciiro waa iskaga mid qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto shaygii laysku carfiyo oo loogu talagala in laysku carfiyo hadduu shaygu carfayo laakiin wax carfin loogu talagalay maaha xaraan maaha maxaa ka mid ah maalan cuntada gabal carfta cuntooyinka gabal carfa soo maaha riixaantii oo kaleeto qudaartii gabal carfa rayxaantii oo kaleeto qofku waa iska cuni kara maxaa yeelay shay loogu talagalay maaha in laysku carfiyo laysku fulo waa shay cuntanimo loogu talagala shaygii marka aan cunto loogu talagalay ee aan carfin loogu talagelin asagu waa iska xalaal ee waxaa xaaraamta ka ah qofka xaajigaa ama qofka cumrada xirtay waa shaygii loogu talagalay in laysku carfiyo shaygaas wey rawa الbukhaariyu can ibni cabaasin radia allahu canهuma bukhaari wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni cabaas ana rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam jaaa waa yimid ilaa siqaayati meeshii xujayda laga waraabi jiray xujayda meela biyo loogu shubi jiray markaasay meeshaas ka cabi jireen ceelka zamzamka meel agtiisa cabaas ibnu cabdilmudalib oo nebiga adeerkiisaana mas-uulka ahaa waraabinta xujayda marka meeshiiyuu yimid nabigu sala allahu calay wasalam anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam jaaa waa yimid ilaa siqaayati meeshii xunjayda lagu waraabi jiray fastasqaa waraabuu dalbaday biyo aan cadaa la ii kenuy meeshaan in looga soo daruu rabaa laakiin cabbaas uus yidhi meeshaan dadka qaara imaanankaase gacmaha ku cabaya marka nabiga biyahaas gacmaha la gershay ha siine kuwa gurigii u yaalla uu u diray wiilu dhalay oo la idhaha fadli ibnu cabbaas markaasuu yidhi fadliyo orode orod nabiga hooyada agteeda too tegtay orod waa kan biyo u caba faqaala alcabaas cabaas wuxuu yidhi yaa fadlu fadliyo fadli waa wiil ina cabaasa idhab tag ilaa ummika hooyadaa u tag fa'ti ula ima wa u keen rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam bisharaabin cabitaan min cindihaa agteeda uga keen faqaala nabig wuxuu hi isqinii war i waraabi kuwan iga waraabi isqinii min haada alxaadiri ha ii doorin gurigii midkaan dadku ka cabayaan kan iiga keen qaala cabbaas wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo innahum dadku yajcaluuna aydiyahum gacmahooda yeelayaan fiihi filmaa biyahan gacmahay gelinayaan dadku gacmaha intay geliyaanay ku cadayaan taasaan kuu diidana saasuu yidhi qaala nabig qor isqini iwaraabi kuwaan dadku ka cadayaan iga waraabi taasna waxay ku tuseen tawaaduca nabiga sala allahu calay wasalam tawaaduca nabiga waxay ku tusaydaa karaahiyatu taqaduri watakaruhi inaysan feecnayn inaad un wax iska nacdo iska kahato waxa dadku ay isticmaalaan aad qurunsato inaysan feecnayn ee tawaaduca uu feecan yahay nabiga sala allahu calay wasalam biyihii dadku ka cabaayeen uu leeyahay war kan iga waraaba kuwa gaarka ha ah ii doonine kuwan dadku cadaya xujaydu cadayaan iga waraaba marka inaad iska qurunsato wixii dadku isticmaalaan ma fiicno saddex goor markuu ku celiyey marka waa loo keen fa shariba nebigu waa cabay minhu min asiqaayati uu ka cabay meeshii dadku ka cabayeen markuu cabay uma ataa waa yimid nabigu zamzama ceelkii zamzamka ceelkii biyaha laga soo bixinayo zamzamka ceelkiiyuu yimid walxaal ayuu yimid hum dadkii yasquuna ay waraabinayaan xujayda wa yacmaluuna ayna ka shaqaynayaan fiiha ceelka soo bixina oo xujayda ugu shuba meesha uu u yimi oo ceelkii la shubayo walxaal hum dadkii oo cabbaas iyo dadkii la shaqaynayey yasquuna ay xujayda waraabinayaan wa yacmaluuna ay ka shaqaynayaan fiihaa fi lbi'ri ceelka fa qaala nabigu wuxuu uhi icmaluu shaqeeya fa innakum idinku calaa camalin saalixin camal wanaagsanaad ku sugantihin camal saalixaad haydaane shaqada wada marka dadka in la waraabiyo khaasatan xujayda la waraabiyo dadka kale oo ma la waraabiyo arrintaas waa camal saalixa horena waa u soo sheegnay nabiga sala allahu calayh wasalam markii la weydiiyey sadaqada meydka laga bixiyo tan ugu fadliga badan inuu yidhi saqyulmaa biyo in dadka la waraabiyo wax lamiduhu ma jiraan ma rabta inaad aabbaha wax ula baxdo hooyada wax ula baxdo dadka abaaraha ku dhacayaan baraagaqoda waqfa ceelalqada siiya booyada dhaamiya xoolaha waraabiya dadka ooman waraabiya sadaqa la ajardhagu ma jirto nabigaa la weydiiyey sala allahu calay wasalam markaasuu yidhi saqyulma sadaqo mayd loo sadaqeeyo waxaa ugu fadli badan wax ooman la waraabiyo xoolo ha ahaadeen dad ha ahaadeen beer ooman qoy kaasa ugu sarreeye marka waa camal saalixa oo aad u weyn camalkaasu uma qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam lowlaa an tuqlabuu in laydinkaga qaalib noqonaa haddaanan ka baqayn lanazaltu waa ka degi lahaa daabaddaan saaranahay xataa adaca alxabla ilaa aan xarigga saaro calaa haadihi halkan wuxuu nabigu ishaara meeshaas deegtaahoo alaabta lagu qaato oo garabka iyo surka u dhaxay meeshaas deegtaa oo alaabta la saarto oo garabka iyo surka u halkaas xarigan halkaa saar ilaa qofka markuu ceelka shubay halkaas xariga uu saarma marka xariga uu tuurayo ayaa inta ku dhacaya markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam lowlaa an tuqlabuu in laydinkaga qaalib noqdo haddaanan ka baqayn la nasaltu waa degi lahaa can raaxilati daabadaydan ka degi lahaa ama la nasaltu ila albiri ceelkaan u degi lahaa oo meeshaad ka baxaydaan wadaantaan imaa lahaa xataa adaca ilaa aan saaro alxabla xariga calaa haadihi halkaan yacnii caatiqatahu deegtiis ula jeedaa wa ashaara waa ishaaray ilaa caatiqihi deegtiisu ishaaray waa meesha caatiqu waa meeshaas garabka iyo surka u dhaxayda oo alaabta dadku saartaan markay qaadaayaan marka hadalkaas aneed waa maxay aniga haddaan inta haddeer daabadda ka dego aan wadaanta wax ka bixiyo waa camal saalixa camal saalixana waa jecla inaan sameeyo haddeer dad gaar ahaa shaqadan hayo cabbaas ka mid yahi dadka muslimiintaahoo dhan qof walba wuxuu leey nabiga aa bixiyey soo biyaha shubay soo maaha oo xujayda waraabiya anuguna waa samayna waa ku soo yacaya waa la idinka qaadana shaqadii taasuna maxay ku tusaydaa saxaabadu siday u jeclaayeen nabiga inay ku daydaan oo wuxuu sameeyaba u sameeyaan hadduu wadaantaas bixi lahaa dadkao dhan muslimiinta oo ku soo yaaci lahaa marka wuxuu yidhi camalkii aad haydeen waa laydinkaga qaalib noqona waa laydinka qaadana markaa saasa iskaga dayna sidaasuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka waa camal weyn oo saalixa in dadka la waraabiyo xoolaha la waraabiyo xujayduna kumaba sii jiraan rawa الbukhaariي can cabdilaah cabdilaahi marka la iطlaaqo waa cabdullahi bn mascuud can cabdilaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi maa ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahi ma anan arag salى اllahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan salaad ligayri miiqaatiha waqtigeedii ka hor ilaa salaatayni laba salaadood maahane ligayri miiqaatiha waqtigeedii ka hor ulama jeedo ayadoon waqtigii gelinu tukada ulama jeedo ee waxaa loola jeedaa ligayri miiqaatiha almuctaadi ficluha waqtigii laga caado dhigtay in la sameeyo waqti ka hor ayaa loola jeeda ee salaadu ma ansaxdo waqtigeeda ka hor لغayri miiqaatihaa almuctaadi ficluhaa waqtigii awal uu tukan jiray waqti ka horeeya asagoo tukaday ma aanan arag ilaa salaatayni laba salaadood maahane jamaca nabigu waa jamciyey bayna almaqribi maqribka iyo walcishaa ceshaha waa habeenka tobnaad bisha dilxija toban habeenkay tahay maalinkii sagaalaad carafay xujaydu taagnaayeen qoraxdu markay dhacdo maqribka lama tukado ee diba loo dhiga habeenkaas dibaa loo dhiga nabigu sal اlahu alay waslam markay carafo qoraxda ugu dhacday maqribkii ma tukan habeenkaas dibuu u dhig waa socday markuu musdelifo tegey uu maqribkii iyo ceshii isku daray marka maqribkii waa habeenkii tobnaad musdelifuu nabigu ku tukaday sal اlahu alay waslam maqribkii iyo ceshihii waa jamciyey maqribkaana la hormarina salaada horayday oo markii hore horray jirta la hormarina marka la jamcina sidaasuu yeelay wasalla alfajra salaadii subaxna waa tukaday qabla miiqaatihaa waqtigeedii ka hor waqtigii uu markii hore tukan jiray waqti ka horeeya maahan qabla duluuci ilfajr intaan fajarku dhalan maba ansaxay haddii la tukado ee waxa weeye qabla miiqaatihaa almuctaad waqtigii awal caadada u ahayd inuu tukado ka hor uu tukada waasna isla habeenkaa salaadii subax ka dambeeyey habeenka tobnaadoo musdelifo lagu oydo salaadii subax markay dhalatay wey sababta uu dadejinaana waxay tahay waxay sunnadu tahay musdelifo inta lagu tukado salaada subax oo qofku ducaysto oo ducaysto duca dheer haddana qoraxdu intaysa soo bixin inuu ka tago marka si ducadii wakti u hesho uu salaada subax wuxuu ka tukaday meesha ugu horreyday meesha ugu horrayduu ka tukaday si ducadii wakti dheer u hesho ayadoon qoraxdu soo bixinna laga tago meesha wadaalika ficilkaas nabigu markuu samaynaayey fi lxaj xajkay ahaad markuu labadaas salaadoodba sidaas u tukanayay rawa الbukhaariyu can caliin cali bn abi aalib bukhaari wuxuu ka wariyey radi allahu canhu qaala cali inuu yidhi amaranii rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa i amray salى اllahu calayh wasalam an ataصadaqa inaan sadaqeeyo bijilaali اlbudni geela kabadiisa allatii geelii naxartu aan gowracay iyo wa bijuluudiha maqaaradeedii nabigeenna suban sala اllahu calayh wasalam xajka markuu xajinayey boqol halaaduu qalay maalinkii tobnaada xoolaha la qalayey boqoluu qalay nabigu sala اllahu alay wasalam annagana hadda xujayda badankoodu halri inay qalaanay ka cararaanba qaarkood qaar badan waxaad arkayda ayagoo le iyo lamlamaan aadaaho bal rida si aan uga badbaado halri hadde waa halri nabiguna sala اllahu alay slam boqol halaad maaha boqol riyood boqolkii marka lixdan iyo saddex xalaad gacantiisu ku gowro xataa qof uma dirin lixdan iyo saddex xalaad gacantiisa shariifadahu ku gowra nabiguna lixdan iyo saddex sano ku dhinto salawaat wasalaamu calayh marka boqol lixdan iyo saddex laga jaro soddon iyo toddobaa hartay soddon iyo toddobadii wuxuu u wakiishay oo uu wakiil uga dhigtay inuu gowraco cali bnu abi aalib cali taasna waxaa laga faa'iidaystay in xajka xoolo loo wado oo hadyi la wado inay sunnadii nabiga tahay sala allahu calay wasalam gowracuna wuxuu ka mid yahay xaja waxa ugu fadliga badan wax ilaahay loogu dhawaado ugu fadliga badan xajku ka mid yahay markaasaa nabigu sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi geela aad gowracaydo hilibka qaybi geela waxay la samayn jiray marka xajka marka loo soo wadaa laba shay ishcaar iyo taqliid wax la yidhi maxay tahay ishcaar muxuuse yahay taqliidku taqliidka waxa weeye calaamadaa lagu xihaa surkeeda oo dadku ay yaqaaniin neefkaas inuu hadi yahay oo beydka ale loo wado xataa dadka wax dhacadhici maayaan ma dhacayaan waa ka leexanaya maalan kab duqa ah inta xari inta dhexee laga daroolay xarig waxaa surka loogu xihaa qof kastoo arkaa waa fahmaa hadi inay tahay taaba ma ishcaarkana waxay tahay meeshaas deegta meeshaas kuruska kuruska aamidi saas loogu jeexaa dhiigaa ka imaana marka calaamad lagu yaqaan weeye geela hadyiga nabiguna saasuu ku sameeyey sala allahu alay slm marka ishcaara laydhaa la taabama markii marka midida saas loogu wado dhiiggaas ka yimaad aa maro kuruska laga saara kuruska korkiisa maro yaroo jilicsan maradaas weeye waxa weeyaan jilaalku jilaalku waa maradaas mara marada kuruska laga saara wey nabigu marka wuxuu ku yidhi salى اllahu calayه wasalam markaad gowracdo maradii saareed iyo maqaarkii iyo hilibka kulliisa daqee qofka hilibka googoynayana ilaa soddon iyo toddoba halaad hilibka aduu ma googoyn karin waktiga kaa dhammaana shaqaalaa la rabaa hilibka googooyo maqaarka ka baxsha shaqaalihii shaqaalaha anaa siinayo jeebkaygaan ka siina laakiin ujro looma sii karo hilibka iyo maqaarka mida halkaasna xukunka weynaa laga qaato ah xoolaha sadaqada sida xoolaha udxiyada iyo xoolaha caqiiqada caruurta looga walala iyo xoolaha hadyiga xoolahaas ma banaana qofka kuu qalaayo inaad tiraa maqaarkan ku siinaa iiqab maqaarka maad adigu leedaha alla leh maqaarku sadaqadu ka mid allaad ka gadato jannad ku rabto qof kama gada karti marka ujiro looma baxsho xoolaha waqlasha xoolaha udxiyada maalinta waxa wey ciidu adxaa maanta tobnaad la qalo xoolaha hadyiga maqaarkooda lama gadi karo hilibkoodana lama gadi karo nabigu iska daa hilib iyo maqaare xataa heerigii saarna kabadii saareed tii ugu xun iyadana sadaqee waxba ka leeb kulli qofka shaqala marka hadduu ku yidhaahdo neef ad ii qala markaad tidhaahdo neefku hadduu sadaqo yahay hadduu ku yidhahdo maqaarkan waxaa tidha maqaarka shaqo kumadi mana ku siinayo ee lacag igala heshiiy lacag hadhow lacagtii markaad siido isba waa miskiina waa sii karta maqaarka waa ku sadaqaysana sadaq ahaan u sii karta laakiin waxaa la diidaya waxay tahay inaad ka gadato ah, hilibna kama gadi kartid oo ma dhigi karti iiqal hilib aan ku siina ma dhigi kartid hilibku waa sadaqo saw waxba waa inaad ujradiisa gaar u siidaa markaas kadib ama maqaar ugu dar ama lacag ugu dar ama see hilib ugu dar waxaa rabto ugu dar oo sadaqaa taasaa laga qaata amaranii rasuululahi rasuulkii allaai amray sala allahu calayh wasalam an atasaddaqa inaan sadaqeeyo bijlaali lbudni geela heerigiisa ama kabadiisa allatii geelii naxartu aan gowracay anugu iyo wa bijuluudiha maqaaradeedii waxaa kaloo laga qaatay hadiga markaad xajinaydo qof waa u wakiilo karta haddeer saasaaba la sameeyo qof isagu qali karaa waa yari baan tiraa anaa qalaya dhibka kaa raaca habaaba arki doona waa qali karta haddaad isku kallifto laakiin aadaad ugu dhibtoonay dhib aan caadi ahayn acmaashaadii xajkana waxaa dhacda nuqsaan inay kaa gasho markaa qof in loo wakiilo karo nabigaaba u wakiishay sal اlahu alيه waslm soo ma jeedin waxa weya gawraxa loo wakiilo karaa qaybinta loo wakiilo karaa udxiyadaa loo wakiilo karaa qof iga udxiye udxiyadii qaba caqiiqada waqlasha caruurta loo wakiilo kara kulligood qof waa loo wakiilo karaa sadaqaadka dad waa loo wakiilo karaa qaala bukhaari bukhaariya wuxuu yidhi qaala cadaa cadaa wuxuu yidhi idaa tadayaba hadduu wax carfaayo ismariyo qofkii xaajiga ahaa oo labisa ama uu xirto dhar dharkii xaaraanta ka ahaa uu xirto naasiyan xaalu yahay mid halmaansan oo jaahilan xaalu yahay mid jaahil ah falaa kafaarata caleyh kafaara korkiisa ma ahaanin qofka xaajiga ah waxyaalaha ka xaaraanta waxaa ka mida ah, saan ogaanay wax carfaayo inuu ismariyo waxyaalaha ka xaaraanta waxaa ka mid ah oo ragga u gaarka ah maryaha sida jirka loo tolay ama jirka qayb ka mid dumarkana indha ka xaaraam iyo khufaasaynka gacmo geliskiiyo nuucii labaad oonan sheegin gacmaha marada loogu talagalo loo tolay labada calacalood khufaasaynka ama gacmo geliska qofkii marka hadduusan ogeyn in sharciguba diiday oo uu jaahil yahay oo wax carfayo ismariyo ama maradii laga xarimay uu xirto waa loo sheegaa marka loo sheegana waa siibaa kafaarana lagama rabo fidyana lagama rabo hadduu jaahil yahay wakadaalika hadduu ishalmaamo oo madaxa daboolo ama wu carfaayo ismariyo ayadana kuna dembaabi maa fidyana lagama rabo markii loo sheego iska ilaalina oo ka baxa wa carfaayo hadduu marsaday waa iska mayra waa inuu mayro oo aad iskaga fujiyo qaala bukhaari wuxuu yidhi qaala caddow wuxuu yidhi idaa tadayaba hadduu iscarfiyo ow labisa ama uu xirto dharkii laga xarimay naasiyan xaal yahay mid halmaansan ow jaahilan xaaliyan mid jaahila falaa kafaarata calayhi macnaha fidye lagama rabo waana sida imaamu shaafici uu yidhi raximahullah kitaabu fadaa'ili madiina madiino fadaa'isheeda kitaabkiisa hada maxallo rawa albukhaariyu can anasin radia allaahu canhu bukhaari anas wuxuu ka wariyey qaala anas wuxuu yidhi qadimo nebiyu nabigaa soo galay sala allahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiino nusadan daarminhaaj waxaa ku qoran fa amara nabigu waa amray bibinaa'i اlmasjid laakiin nusqadaha kale waxaa ku qoran wa umira nabiga waxaa la amray bibinaa'i اlmasjid alla amray wey ah, sharmuuliguna saas u sharxa inuu majhuuliya bukhaariga kollayba maطbuucaana qaar aan fiiriyey sidaasaa ku suganoo ah waumira wa umira marka haddii la yidhaha fa amara nabiga amray wey wa umira marka la yidhahda nabiga la amro alla amray wey nabiga alla amray nabigu salى اllahu calيه wasalam markuu maka ka hijrooday maka oo madiine u hijrooday koo wuxuu tegey intuusan magaalada madiine gelin meesha uu ka dhisan yahay masjid اlquba oo ay deganaayeen qabiilo la yidhahdo reer bani camr ibnu cawf halkaasu wuxuu ka dhisay masjidka la yidhah masjid اlquba waa masaajidkii ugu horreeyey waa awalu masjidu usisa calaa taqwa waa masjidkan kadibna magaalada madiinuu tegey wuxuu ka dhisay intuusan deginuu calaamadeey meeshii masjidka shaqadii koobaaduna ka dhigay inuu masjid dhiso marka nabigu markuu tegey salى اlahu calayه wasalam wuxuu amray masaajid inad dhiso faqaala wuxuu yidhi dhulkii marka hashii uu nabigu saarnaa aa meel fadhiisatay say u socotay hasha markay magaalada soo gashay qolo walbaa waa ku dhegeen rasuulka ilaahay annaga nagu deg waxaan haynaa ciidan badanoo ku difaaci kara gaal kuma soo daqaaci karo waxna waa u diyaarsanay weliba hubna waa diyaarsanay rasuulka allow annaga nagu deg qolada kane waxay dhahaan rasuulka allo annaguna wax fiican aan diyaarinay annaga nagu deg markaasaa nabigu yidhi sala allahu alay hasha daaya ayadaa ma'muuraahe meeshay fadhiisato u daaya say u socotayay beer dhex fadhiisata oo geed timireed ku yaalla khalaas beertiiyaa iskale waxaa iskale nabiga salى اlahu alay waslm awoogiis cabdulmuطalib reer abtigiis niman ansaar ah oo la yidhaha bani najaar oo nabiga awoogiis cabdilmuطalib u ah abtiyaal nimankaasa iska leh laba wiila iska leh oo sahl iyo suhayl la dhihi jiray oo agoonnimo ku koreen oo ascad ibnu zuraara uu soo koriyey labadaas wiilaa leh oo marka qaan gaareen beertaas marka nabigu sal اlahu alيه wasalam beertii markay hashuu fadhiisatay halkaas masaajidka in laga dhisuu go-aansado halkaas in masaajidkii laga dhiso faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow waa nimanka dhulka iska lahaa waa labadii wiiloo beerta lahaa weliba hadalka uu ku dhacaa aaminuunii lacag iga siista dhulkan aaminuunii lacag iga siista iga gata wey faqaaluu waxay leedaheen laa natlubu ka dalbi mayno amanahu lacagtiisa ilaa il allah ilaa min allaahi ilaada bimacnaa min ilaahay maan cid kale lacagtiisa kama rabno allaan ka rabnaa jannaan ku rabnaa killadiisaan ku rabnaa annagaa sadaqaysayn adiga kaa gadan mayno ilaahay baan ka gadanayn saasay ku yidhaahdeen laa nadlubu ka dalbi mayno amanahu lacagtiisa ilaa il allah ilaa min allaahi alle maahane fa amara nabigu waa amray biqubuuri lmushrikiin dadkii horeadee waxa weeyaan maadaama aan cilmi la arag maydka meesha laysaga aasan jirin dadkuna gaalay markaas ahayd intaan nabiga sala allahu alay waslam lasoo dirin marka qabuuro gaalaha ku jiray meesha marka nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi ha la faago ha la bixiyo qabuurahan qabri iyo masjid isku meel lagama dhigo nabiga sala allahu calay wasalam axaadiis saxi muslimka wuxuu yidhi dadka ilaahay intuu abuuray kuwa ugu sharta badan waa dadka qabuuro korkiis masaajid ka dhisa ilaahay intuu abuuray kuwaasa u shar badan dhammaan isku dar inta ilaah abuuray dadka u shar badan waa dadka marka haddii meeshuu qabuuro muslim ay tahay qabriga muslimka lama faagi karo in laga leexda meel kale masaajidka laga dhisa hadduu isaga u horreeyey haddii masjidku horreeyo kadib lagu soo aasayna waajib waxaa qabriga in la baxsho hadba kii horreeya xaqi meesha haddii awal masaajid ahaa jirtay oo ayadoo masjida kadib qof lagu aaso waa waajib qofkaas in la baxsho maxaa waa xaaraan in lagu tukado meel qabri waa xaaraan nabiga sal اlahu alay sl u laa tusaluu ila qubuur war qubuuraha u tukanina war qabuuraha masjid ha ka dhiginina ah, ilaahay intuu abuuray waxa u shar badan dadka qabuuraha masjid ka dhiga marka haddii meeshu awal masjid aheed oo qofka lagu soo aasay waa waajib in la baxsho haddii meeshu ay marka hore qubuuro muslim aheedna waa xaaraan in masaajid laga duldhiso haddii laga dhubsano in masjidka la duwiyo ma banaana ilaa qofka muslimkaa xaquu leeyay meesha isaga iskale laakiin qubuuro meesha ku jira qabuuro mushrikiin ahayn oo gaala ah, ayaga marka laiska baxsho ah. meel kala lagu aasa fa amara nabigu waa amray biqubuuri اlmushrikiina binabshi qubuuri اlmushrikiin qubuuraha mushrikiinta in la feego oo la baxsho saasuu amray fa nubishat waa la feegayoo waa la baxshay waa la baxshay uma bilkhirabi uma amara nabigu wuu amray bitaswiyati اlkhirab dhulkii qaraabay in la simo ee dhulkii meel goda iyo meel dheer weeye ilaa qabuura meeshii laga faagayey uma amara nabigu wuu amray bilkhirabi waa jamcu khirbatin khirbadu waa dhulka kala koreeyo meel dheer iyo meel gaaban iyo meel bohola meel god ah bilkhirabi dhulkii qaraabka ahaa in la simo bilkhirabi e bitaswiyati اlkhirab dhulka qaraabka in la simo fasuwidad waa la simay markii la simay kadiba marka geedii timirtana laga jaray wa binakli wa amara nabigu wuxuu amray binakli biqaci nakli geed timiradyaalka in la gooyo faqudica waa la gooyey ayagiina waa la jaray fa dadku waxay safeen annakla geed timireedyaalkii qiblat almasjid masjidka qibladiisaa la dhigay masjidka qibladiisa halkaas ayaa la dhigay marka taasna wuxuu idhi xaafidku waxaa laga qaadanaa marka la leeyahay madiine geedaheeda lama goy karo waa geedaha ayagu iska soo dhashay oo aan banu aadamku tallaalin laakiin geedkan banu aadana tallaalay geedkan timirta banu aadana tallaalay saasuu ku bannaanaada in la gooyo marka lagu leeyahay geedaha lama taabto maka iyo madiina waa kuwa iyagu soo dhashay oon banu aadamku tallaalin laakiin geedka awal banu aadan tallaashay waa gooso karaa kaas kaas uu goosana waa la gooye geedahaas waa la gooye rawa الbukhaariي bukhaari wuxuu ka wariyey can abi saciidin الkhudriي radي الlahu canhu can الnebi nabiga inuu ka wariyey salى الlahu عalيه waslm qaala nabigu wuxuu yidhi yaأti dajaal gaalka dajaal la yidhah waa imaan doonaa dajaal waa gaal isha midigtaala isha midigtaa waa masaxanta laguma arko meeshaas wejigana waxaa uga qoran ka fa ra markii laysku akriyo kafara wey waa gaal inuu gaal yahay halkan uga qoro meeshaas labada indhood dhexdooda hay uga qoran qof kasta waa akri kara dadku markuu fiiriyo ishii midigtaada waa masaxanta waa calaamad aan kaa lumin qof saas hadda aragtoo dhahay ilaahaan ahay waxaa tira ilahay ma tiri ordhigata marka adduunka korkiisa maka iyo madiine maahane magaalo kastoo ku taalana waa uu tega xadiiskeeda oo noo soo socda wuxuuna leeyahay anaa ilaah ilaahna maqlutid cirka dhulka abuuray waa ikanuu ku le waanigaan socda marka waana imtixaan ilahay dadka ku imtixaana dadu u imaanaa wuxuu leeya waa ikan ilaahana markaasay leey waa ku rumayn ilaahay nin adaa markaasuu le cirkow roob soo daadi markaasuu soo daadina markaasuu le dhulkow ha sugina hadda naga soo saar markaasuu isla markii deegaan noqona dog saaka roobku da-ay arigii saaka soofay galabta u imaana isagoo kallidu ka koray oo soo dhergay saasna lama oqoon oo waxa leeyiin roobku markuu dao usbuuc kadib inuu naqu soo dhasho fiiri markaasay leeyiin allayla kan inaan lagu shaki karin inuu ilaahay cirkiiu roob ka keenay dhulkiiu amar siiyey warkiis waa cadi qolo kaloo iska barwaaqaysa meel joogtu imaana markaasu le war waay kanaan rab ilaahana markaasay leeyiin ilaahna noomati ormigata markaasuu cirkow dhibic ma sii kartuu leeyahy dhulkow abaar noqon cirkuna dhibic ka soo dayma dhulkuna abaaru noqon u fiirsado boqorkaa sidaa la isugu imtixaana waana gaal waxaas saas darteed hadalka xadiiska saxiix muslimka fiiriya weligaa qofka laguma raaco wax la yaablu uu sameeyey ha imaam shaafici wuxuu dhihi jiray marka haddaad aragtaan qof badda badda korkeeda iska socdo oo aan cagu ka qoyin hawadaanna haadaya isagoo wax aalada wadan waxbaa ku kata waa walaal waa awliya alle waxba hadhi war dajaal yaa ka shaydaansan cirkow roob soo daadi ule markaas soo daadina dhulkow naqa keen u ley markaasuu naq noqona waana gaal bal inta gaala gaalka ugu gaalsan wey marka calaamadaha dadka laguma oqoodo waxaa lagu oqoodaa siduu yidhi imaamu shaafici qofku inuu ilaah iyo rasuul addeeco saasaa lagu oqoodaa weliga ilaahay waa qof ilaah iyo rasuul addeecsan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun fiiri awliyada ilaah tilmaami mogta alaa ina wliyaa allah laa khawfun calayh walahum yaxzanuun maxaa lagu yaqaan yayyihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qof ilaahay rumaysan alla ka baqaya haddaad qayr ku aragto marka waa karaamo ilaahay siiye laakiin qof ilaahay caasinaya haddaad ku aragto wax la yaab leh or waa weli ilaahay oo weli soo dahir hadhig ah, dajaal baa calaamadaanu samayna marka fiiri gaalkaas yaati dajaal waa imaanaa whuwa dajaal waa jumla muctarida wahuwa dajaal muxaramun calayhi waa laga mamnuucay muxaramun ay mamnuucun wey waa laga mamnuucay an yadkula inuu soo galo niqaaba almadiinati madiina wadooyinkeeda niqaab waa jamcu naqbin sida xablun xibaal oo kaleeto xablun xibaal naqbigana waxaa leedaha adariiq bayna aljabalayn adariiq bayna aljabalayn waa waddada labada burood dhex marta aa la idhaahdaa naqbun niqaab marka waa wadooyin haddee maka iyo madiina waa buuro wadooyinkoodo dhan waa dhex mara buuraha marka nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam wa huwa dajaal muxaramu waa laga xarimay calayhi korkiisa macnaha waa laga mamnuucay an yadkula inuu galo niqaaba almadiina magaalada madiine wadooyinkeeda ya'ti dajaala wuxuu imaanaa bacda sibaaqi caraseelada gabalkeeda sibaaka sibaaq waa jamcu sabakatin sabakadana waxaa la yidhaahdaa dhulka cusbooleyda oon waxba ka soo dhalan subaxdii haddaad u timaado waa inuu qoyan yahaad mooddaa habeenkiiu soo qoya hadhow marka qoraxda kulatan cagta lama saari karo waxba kama soo dhashaan roob kasta hadduu ku do-o dhulkaasa la yidhaha sabakada dhulkaas caraseelada cusboolayda meel sidaasa oo magaalada madiine banaankeeda maaha gudaha gudaha ma imaan karo halkaasuu soo istaaga bacda sibaaqi caraseelada gabalkoodu imaanaa allatii taasoo bilmadiinati bikhaariji lmadiina madiine banaankeeda ku sugan ille madiine inuusan soo geli karin waa soo aragtay ah, bikhaariji lmadiina madiine banaankeeda meel ku taalla halkaasu imaanaa fayakruju waxa u baxaa ilayhi dajaal xaggiisa yowmaydin maalinkaas rajulu nina u soo baxa ninkaasoo huwa khayrunaasi dadka ugu qayr badan ow min khayri naas ama dadka dadka ugu qayrka badan ka mid ah ow min min haddii la gesho waa ka mid wey dad khayr badanaa jira laakiin asagaa ka mid a haddii la yidhaha khayrunaasna asagaaba u qayr badan wey marka waa shaku raawi waa dadka kan ugu qayr badan ama dadka kuwa ugu qayr badanuu ka mid yahi u tago ashhadu waxaan qiraa annaka adiga addajaal been badanihii inaad tahay alladii kii inaad tahay xadaanaa uu nooga warramay canka xaggaaga rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam xadiida warkiisa nabiga warkii uu noo sheegayey ninku noo tilmaamay adiga inaad tahan qira uu leey fayaquulu dajaalu dajaala wuxuu leeyahay ara'aytum bal ka warrama in qataltu haddaan dilo haadaa ninkaan uma axyayt miituhu kadibna aan nooleeyo hal tashukuuna ma ku shakinaydaan hal tashukuuna ma ku shakinaydaan fi اlamri fi lamri muxuu ula jeedaa fi dicaaءi اluluhiya ilaahnimada aan sheegaayo ma ku shakaydaan daan soo nooleeyo daan soo nooleeyo arinkama ku shakaydaan arrinku waa maxay fi dicaaءi اluluhiya ilaahnimada aan sheegaayo ma ku shakinaydan saas wey sayaquuluuna dadku waxay leeyiin laa ku shaki mayno haddaad inta disho noolaydaa inaad ilaah tahay ku shaki mayno ee bal waxna tus sayaqtuluhu waa dilaa ninkii uma yuxyihi kadib soo noolayna weliba xadiis kale nabig wuxu uhi sala allahu alay slm inta dilo oo cadna xagga dhigo cadna xagga dhigo uu dhexdiisa ku lugayna uu dhex mara kadib le isku soo dheg haya markaan war ma keeni karta uu leey markaasuu le alla markaanan hubaa inaad dajaabta haddaba markii dambe soo noolaado ninki imtixaan wey meeshu fiiri qofka iimaankiisa oo nabigu u sheegay صلى الله عليه وسلم maahan waxyaalo aan la yaaba arka inuu uga shakiyo fiiri bal ninkaas iimaankiisa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fayaquulu wuxuu leeyahay xiina yuxyiihi markuu soo nooleeyo wallaahi ilaahay waxaan ugu dhaaranaa maa kuntu ma aanan ahayn qaddu hadda ka ashadda midka adayg badan basiiratan cilmiga cilmigaasoo minii xaggayga ka ahaaday alyowma maanta maanta saan kuu ogahay inaad dajaal tahay hadda ka hor kuma ogeyn haddeeraan kusii oga haddaanba si dhaba ku ogaado inaad dajaalkii tahay ma hadduuba inta idira inooley markaan markaananba si adag kuusii ogule xayr waa calaamad nabigu usii sheegay sala allahu alay slm maahan jaahil qof fa yaquulu wuxuu leeyahay addajaalu dajaal aqtuluhu mar kale ma dilaa uu dadka leeyahy nabigu wuxuu hi falaa yusallatu calayhi mar dambe lagu sallidi maa ninkaanu imtixaankii waa ka baasay ilaahay baa ka kaafina xadiiskanu ku sheegay nabigu surkiisa bir camalu noqo gawracu maaga bir maba kale ha ilaah aan wax kalimxumiya marka ha dadkii waa arkaay oo ihi xaafid ibnu xajar dadka qofka caqliga leh koo wuxuu dareemi karaa inuu yidhaahdo ma waa tahay ilaahay cirkii dhulka abuuray ha hay ishaa ma iska sancayd intaas una cir iyo dhul axad abuuray il waa dawayn karaa isha ma iska dawayn haye mideeda kale ma iska tirtid calaamadda halkan kaaga ta oo qof walba markuu ku arko kuleeya gaal ma iska tirtid mana tiri karo fiiri waa wax qof walba arki kara soo maaha laakiin qofka ilaahay hanuuniyaa hanuunsan dadku intaas ma karaan cirkii dhulka anaa abuur u leeyahay ma dhahayaan ma ishaan ishaan sancayd ceebtaan kugu taalla ma iska samayd ma dhahayaan dadka oo baadiyooba laakiin dadka hanuunsan waa leey dadka hanuunsan waa leey marka hanuunka ilaah baxsha ilahayna ma baadiyo marka qof walbaod un la yaabto xoogaa ku aragto oo kaas weli allu ahaa welinimada saas laguma xugmiyo welinimada waa wax ilaahay baxsho calaamadeedana ilaahay baa sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaan marka kullu mu'minin taqiyin fa huwa waliyun lilah qof kastoo muumin ah awliyadu moog tahay sideeda haddaadan weli ilaahay ahayn weli dadku waa labadaas awliyaa shaydaan iyo awliyaa raxmaan dadku waa intaas aan weli ahayn maba jireen moogtahay laakiin laba weliyaa jir ah, dadka gabar moogtahay weligii wuxuu yahay halkoo qof oo qol ku jira oo duub weyn oo meel ku qarsoono mar dhifa la dadka u soo bixin halkaas xabadada u haysta adugu madada weli all ahayn weli shaydaana ilaa qof kasta fiiri oo ilaahay rumeeya ilaahayna ka baqa waa weli alle say u kala karaamo badan yihiin ina akramakum cinda allaahi atqaakum qofba qofku ka alla ka cabsi badany ka karaan badan qof walba qofku ka cabsi badan yahi isku karaamo maan dadku ilaa islama taqwa ekee yaan lagaa taqwo badan rawa bukhaari can anas bni maaliki radi allahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi laysa min beledin magaala ma jirto ilaa sayada'uhu waa ku istaagi doona addajaalu dajaal magaalo sideedaba ma jirto adduunka magaalo ku taalla ma jirto ilaa dajaal waa ku istaaga waa gela ilaa makata iyo walmadiina maka iyo madiine maahane culummada jumhuurta wuxuu hi xaafid ibnu xajar sidaas daahirka ay xadiiska u nabadgeliyo waxay yidhahdeen magaalo kasta waa gela labadaas magaalo maahane laakiin ibnulxasmi ibnuxasmi waa imaam a'imada muslimiinta ka mida qowl oo mas'alo hadduu khilaafo qofka macnaheeda maahan inuusan culummada ahayn waa caalim oo bal culummada mujtahidiinta ah ka mida laakiin haddana likulli caalimin lahu aqdaa wa zallaad caalim kasta masale waa ku gafaa zallada waa leey qayrkiisa kalea laga faa'idaystaa zalladana waa la dhaafaa sowma jeedi nabigana noo sheegay sal اlahu alيه wasalam idaa xakama alxaakimu faاjtahadda faasaaba falahu ajraan idaa xakama alxaakimu faاjtahadda faakdaa falahu ajrun ah, hadduu intaa ijtihaado xug rido ku gafo ajaru leeya isagu maahan inuu dambaabo mar hadduu ehel u yahay inuu ijtihaado marka caalimka isagu wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa magaalo kasta ciidanku diraa gala ee eh, asagu ma kala gaaro magaalooyinka wuxuuna saas ku xambaartayuu yidhi waktiga uu nool yahaa wakti gaaban adduunkuna waa ballaarayn laakiin wuxuu yidhi wuxuusan ku baraarugin waktiga uu joogo waxaa ka mida maalin hal sana hal sana meeqa magaalaa la tegi kara qofkii weliba asbaab haysta wax badanaa la tegi kara hal oo sanad la-egaa ku jirta maalin bil la-egaa ku jirta maalin usbuuc la-egaa ku jirta marka muddadiisu ma gaabna marka dhinacaas laga fiiriyo nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayه wasalam laysa min beledin magaalo ma jirto ilaa sayaxowhu waa ku istaagi doonaa addajaal waa geli doonaa ilaa makata walmadiina maka iyo madiine maahane maka iyo madiine maahane laysa lahu uma sugnaanin min niqaabihaa waddooyinkeeda naqbun wadda uma sugnaanin ilaa calayhi waddadaas korkiisa waxaa haday almalaa'i almalaa'ikatu malaa'ig waddo kasta waxaa joogta malaa'ig saafiina xaalo ayyihiin kuwii naftooda safay ayagaa isi safa saafiina anfusahum nafafyaalkooda xaalay safayaan yaxrusuunahaa xaalo ay ilaalinayaan waa xaalo mutadaakhila yaxrusuunahaa xaalay waardiyeynayaan magaalada markay magaalada madiina waddo kastoo soo gasha malaa'iga joogta waardiyay ka hayaan waxay ka waardiyeynayaan dajaal uma tarjufu lmadiina magaalada madiina waa gariire dhulgariira ka dhaca biahlihaa dadkeeday la gariireen alaaa rajafaatin saddex dhulgariir fa yukhriju llaahu ilaahay wuxuu soo bixinaa kulla kaafirin gaal kasta iyo wa munaafiqin munaafiq kasta gaal kasta iyo munaafiq kasta oo ku jiray magaalada madiina waa baxa l magaalada dhulgariira ka dhacay ha laga baxo markaasuu dajaal aada ha dajaalay aadaya ay ku biirayaan dadkii fiicna halkii ku haraya hayna cadowgaas uma socono waaba calaamadihii nabigu noo sheegay calaamadihii nabigu noo sheegay salى اlahu alيه wasalam kitaabu sowm haadaakanu kitaabu sowm soomka kitaabkiisii wey allahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslم وbaaraka عalى nabiyina mxamed